xaaraantinimadaasi marna daa-im bay ahayd oo weligeed bay ahayd marna muaqad bay ahayd oo mudday ku koobnayd qaybtii muaqadka ahayd ee waktiyaysnayd buu wadaa wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal lacana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu nacdal dusha uga tuuray almuxallila walmuxallala lahu almuxallil kii wax maxlalayay walmuxallala lahu iyo kii afada uu furay loo maxlalayay kii yidhi waxbaan kuu xalaalaynayaa kadib intii ay ka xaaraantinimowday ee dalqadii u dhammaadeen iyo kii loo xalaalaynaya kii uu xalaalaynaya labadaba xadiidku waa saxiix weeye dariiqooyin kala duwanna uu ku soo arooray aimada wariso waxaa ka mid ah axmed nasaa-i tirmidi aimo badan baa wareegay waad arkaysa dhaqankan oo runtii laga yaabo inuu inaga wax ka sii jir jiraan inkastoo sidii berigii hore dhaqanka loo isticmaali jiray aanu ahayn maxlalka maxlal bay dhahdaane soomaalida maxlal bay dhahdaa waxase weeye halkan waa muxallil muxallil calaa siqati ismi lmafcuul ismi lfaacil kii u xalaalaynaya yihi gabadhii kaa xaaraantinimooda anaa kuu xalaalaynaya naxlalaya nacdal buu nebigu dusha uga tuuray nebigii oo wax nacdalaya waxa uu ku nacdalayaabaa sahlanay sawirkiisu waxa weeye qofba afadiisii furay salqadii buu u dhameeyey waxay noqotay kii ilaahay uhi fain طalaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja kayra hadduu dalqadaha u dhameeyo xalaalo maaha jeeray nin dambe guursato halkaa markay taagan tahay buu mid in adeerkiiya u imanaya kolkaasuu odhanaya meeshii dee caruurina way joogtaa waxna siba iga noqdeen si arrinkii aynu u suubinno bal islaantii meheri habeenna yaro arag ha kusii fogaanini habeenu yaro arag <laughs> dabeedna ii fur iyadiibaa aqbalaysa isagiibaa aqbalaya markhaatiyaashii baa sidaa kula socda baa sidaa ku hareero jooga waa qulun iyo qashaabuur waaya sawirku waa nooca wey si ay kii hore ugu xalaalowdan weeye kan dambe guur ugama jeeda meesha ee waddadan ka xidhantay iyo dogobkan ku dhacay meesha ayuunbuu ka riixayaa ninka dhalido waa xagaas cagas meesha la marinayo wey riwaayo kale waxay haydon tan sanadkeedu ka yar hooseeya macnaha sixadeeda alaa ukhbirukum bitaysi lmustacaar war ma idinka sheekeeyaa buu nebigu yihi orgaca lasoo ammaanaystay si riyaha loogu daro qaala bala yaa rasuula allah qaala huwa almuxallil lacana allahu almuxallila walmuxallala lahu dee waa kan wax maxlalaya wuxuu ka dhigan yahay un orgicii ama sumalkii loo soo ammaanaystay ariga si loogu daro dabeetana marka arigaasi dee uu dhameeyo waktigaa haysimada haysima la idhaahdaa ciddii lahayd loo celiyo ka ninkiiba noocaas u marka wuxuu tusinayaa xadiidkani in dariiqada noocaneh guurka dariiqadan u dhaca inuu baabil yahay oon waxba ka jirin waxay isla waafaqsayeen culimada muslimiintu inuu xaaraan yahay ilaan xadiid saxiixa buu nabigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam waxay isla waafaqeen marka heshiiska meherka dhexdiisa lagu sheego inuu baatil yahay cidina kamay hadal waar hebelow heblaayaan kuu guuriyey ee ufur kadibna hebel marka caqadka saa loogu daro waa isla wada waafaqsan yihin macnaa meherkii la meherinaya baa lagu dhex sheegay waar heblaaye ku meheriye ayuu leeyahy kii weriga u ahaa iyada laakiin dee kolka wakti yar kadib bal hebelkii hore ha ku noqotee ufur fur haddii heshiiska sidaa loogu dhex daro caqadka meherka inuu baatil iyo iskumay khilaafin culimadu marbay isku khilaafeen markaasi waxa weeye marka hoosta laga soo heshiiyo ee halkan dabadda la isku soo afgarto meher iyo fur oo saasoo noocaas dabeedna markii halkan la meherinayo waxa la iska dhigay niman si caadiya ah nin si caadiga waxu mehersaday buu iska dhigay kii wax xalilayay waan aqbalay guurkeeda guursaday kaasa ixsaanin ku aqbalay intii la odhan jiray buu yihi si nin si caadiga ugu guursanaya markaasay culimada qaarkood leeyihiin xaaraan ha ahaado laakiin wuu ansaxaya waxaase kuwaana loogu jawaabay ina alumuura binaqaasidiha qawaacidda shareecadeena waaweyn shanta qaacide ugu waaweyn waxaa ka mid ah alumuuru bimaqaasidiha arimaha waxaa lagu xisaabtamaya wixii looga jeedo ilaahayna waa qalbi jire ay yidhahdeen soomaalidu waa run wey ilaahay waa qalbi jire nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis waxa uu ku yidhi kale oo sugan laa tartakibuu martakabat lyahuud fatastaxiluu maxaarim allahi biadna alxiyam waar yahuudda wixii ay sameeyeena xumaayo kale ha samaynina oo xaaraanta ha ku xalaashanina xeelad iyo qiilal qiil faasida xaaraanta ha ku xalaashanina ogabay waa xaaraantiioo loo soo dusay uun ilaan yahuudda waxay sameeyeen xaydha iska daaya baa la laydho intay shiileen ayay lacag ka dhigeen oo lacagtii bay cuneen dabeedna waxay dhahen subag maanu cunina lacag baanu cunay waa qiilday waxa la yidhi waxaa loo diiday oo kale sabtida ayaa la yidhi hawgaagsanina shabag bay shabakad bay udhigeen iyo dabi kalluunkii kalluunkaa la yidhi hawgaagsanina godod buu ugu daatayo iyadoo badii ay ka caarideen axaddii halqafeen axaddii bay gurteen dabeedna waxaa idhaha sabti baa la yidhi dee tani waa axad baa la yidhaha san marka dariiqada noocaas kale kala ha samaynina maqsadka iyo hadafka ujeeddadu waa taa wey marka kol haddii waxa maxla looga jeeday ama caqadka ha lagu dhex sheegay ama dabadda ha lagu soo heshiiye qowlkaasaa raajixa waaya markaa dee labadiiba uu nacdalay nebi maxamed had iyo jeerna nacdasho markay naska ku timaado qur'aan iyo xadiidba waxa ay tilmaamaysaa ana hada alficla kabiiratu min alkabaa'ir ficilkaasi inuu yahay dembi weyn oo dunuubta waaweyn ka mid a ah. oo dunuubta waaweyn astaamaha lagu tacriifiyay ka mid tahay inuu dembigaa ciqaabu kusoo aroorto nacdali kusoo aroorto saasoo kale ibnu qayim waxa uu ku leeyahy kitaabkiisa laydhaha iclaam lmuwaqiciin nikaaxu lmuxallil lam yubax fii millatin min almilal diimahoo dhan marka dib loogu noqdo samaawiga ah nikaaxan maxlamkii midnaba xalaal mu ahayn guurka aan banaanayn kaasaa ka mid ah halkan sababtu ugu sheegay waxa weeyaan gabadhii marka ay guursato marka ninkii hore dalqadii u dhammaadaan xalaal ma aha walow maxlalba ha la mariye ilaahay nin dambe si caadiya u guursato axaadiista si iftiiminaya xagga dambeyn ku arko wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mid ah nin wadaada wuxuu maaragtay yidhi kii u yime wuxuu maxlalayay ayaa yidhi wadaade dee islaamta in aada la iga arkana ma doonayo waxna waa kuwanoo si uu noqdayo wuxuu isku dayay inuu farsameeyo oo galmadooda iyo waxa uu uga sheekeeyo kii maxlalaya oo si uu warka usoo gaagaabiyo marka arrintaasoo kale de waa arrin diin sheeganaya ku foolxun haddii dee nidaamku adkaan lahaana waxay noqon lahay nooca in la xidho dhowr wax maxlalaya iyo kii wadaadkaha u wadwadayaba marka la xidho uu iska yaraan la warka وعn abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi laa yankixu ma guursanayo yuu guursanin weeye azani ka sinayste ee la qabsaday xumaanta almajluudu ee jaldiga lagu sameeyey xeer ciqaabeedka laga fuliyey ilaa milahu qof iyo qof isaga oo kala guursan ah laa yankixu zani lmajluud ninkii jaldiga lala dhacay ee sinada lagu jaldiye lagu garaacay wuxuu guursadaa un ilaa milahu mid isaga oo kala ah oo iyaduna noocan ah rawaahu axmed wa abu daauud wa rijaaluhu iqaat xadiidku waa saxiix waxa uu tilmaamayaa dumarka guurkoodu aanu xalaasha ahayn waxaa ka mid ah a sinada ku caanbaxday ama ninka sinada ku caanbaxay ee mararka qaarkoodna xeer ciqaabeedkii lagu fuliye la garaacay de qofkan cambaaraysan weyn marka sinadu way xun tahay qofka wadwadaana wuu xun yahay hadduu ka dhammaan waayo waxa uu ku caanbaxo ku fadeexadoobo fagaaraha la keeno la garaaco qofka noocaasi qofkii cafiifka ahaa ee isagu hufnaa uma qalmo waa ti aynu soo akriyeynay markii aynu tiradii baynu ku darnay sagaalkii siyaabaha kala duwan u xaaraanta ahaa aayadda suuratu nuur ee saddexaad baa tilmaamaysa الزاني laa ynkix ilا زاniyaة aw مشhrika والزاniyaة laa ynkixha ilا زاni aw مشhrik وxurima ذalika عalى الmؤminiin dadka muminiinta arrintaas waa ka xaaraan baa ilahay marka waxyaabaha kafaaada xagga dambeyn ku arki doona qofka marka loo daydayayo nin wanaagsan iyo gabadh wanaagsan waa in dee labadii cafiifa la isu eegaa marka nafku sidan uu udhigan yahay laa yankixu waa habar war ahaan buu dhigan yahay ma guursado ilaa qof noocaasoo kalea mooya macnaa yuu guursanin aayadduna khabarkaasay udhiganta wazaniyatu laa yankixuhaa ilaa zani marka ma guursado yuu guursanin bay ka dhiganta waa loo diiday waxurima daalika baa iftiiminaysa macnaha mar hadduu ilahay waa laga xaaraantinimeeyey qof muminahoo hufan qofka noocane waxaan ku dhex jira marka diinta iyo akhlaaqda arrimaa loo eegayay ka tahay qofkani kuf ma u yahay kan isaga ma aha halkaasa laga tixraacayo waxurima dalika cala lmuminiin waxa uu nebigu laa yazki zani xiina yazni wahuwa mumin waar qofku marka uu sinaysanayo isagoo iimaanle ma sinaysanayo dee qofkani waa mumin kan kale sinaysanayana waxaaba la sheegay inaanu mumin ahayn dee qof mumin mid aan mumin ahayn dee isma qabtaa isku loodu ma ah shimbirba kiisuu la deeq ayuu la duulayaa adayru yatiiru maca ashkaali marka dadkaa wanaagsani kaa loo guurin maayo inantii haddii aabaheed mid noocana uu guuriyo fasak bay xaqu leedahay hadday doonto amaba waaba ka xaraamba sa aayadda tilmaamaysa nikaaxu zaaniyati xaraamu xataa tatuuba sawaaء kaana zanaa biha aw huwa kayru zanaa biha huwa aw ayru ama isagoo ha ka sinaysto ama cid kale ha ka sinaysto anaakun haddii de waxani uu noqday waxa qofkan caan ku yahay wa huwa madhabu aa'ifati min asalaf waalkhalaf sidaa darteed baa qofkii haddii waxan caan ku noqdo dee mar haddii la yidhi qofka cudurkan qaba kii waxan ka nadiiftahaa kuf umaha kol haddii la yidhi hadduu cudurka qaadana e waa lamid hadday afadii waxan barato wasakdan ama ninkiiba qulunkan uu barto dee kii kale xaq buu leey inuu ka fasakdo markaana ila waxurima dalika cala almuminiina baa layihi kani mumin weeyo iimaankiibuu ku taagan yahay kan kalena waa kan soo fayfaysay ee waashay labadii isqabay dee ka ashkasoon karaa qofkii kale maantana dee waabaynu arkaynaaba halkay xumaantu marayso maanta halkay marayso waynu arkay cudurada noocanaha yimid dee sinadii markeedii hore waxay haystee ficil xaaraana buu ahaa oo ciqaab iyo dembigu qofki ku yeelanayo iminka waxa sii raacay dee cudurkan iyo shakigiisa ayaa sii raacay marka hadduu ninkii saa ku dhaca ama gabadhii ay ku dhacdo khatar cadiim arrinku waa sii adag wacan caaishata radia allaahu canha qaalat allaqa rajulu nin baa wuxuu furay imra'atahu xaaskiisii alaaan saddex buu furay fatazawajahaa waxa guursaday rajulun nin baa guursaday uma dallaqahaa kii dambe ayaa furay qabla an yadkula biha intaanu la aqicgelin fa araada zawjuha alawal ninkeedii horaa doonay an yatazawajahaa inuu guursado fasa'ala rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu weydiiyey can daalika arrinta ah oo ihi balka waran islaantii nin baa guursadoo intaanu la aqalgelin bay kala tegeene ma ku noqon karaa fa qaala nebigu waxau ihi laa ma ku noqon karayso kuma noqon karayso xataa yaduuqa jeer uu dhadhamiyo alaakharu ka kale alaakhiru buu yidhi alaakharu ka kale ama alaakhiru ka dambe jeerow dhadhamiyo min cusaylatihaa malabyarowgeeda macnaha jeero uu dhadhamiyo maa daaqa alwalu ka hore wixii uu ka dhadhamiyo kale macnaha galmo rasmiyi oo qofkan macno u samaysa jeero ay timaado ma ansaxayo kuma noqon karayo xadiidkana waxa uu tilmaamayaa gabadhii saddexda la furay waxay xalaaloobi kartaa uun marka ninka kale uu guursado guur saxa ah oo aan qarad lahayn manaa aanu dee maxlalkii ahayn ko galmo dhaba uu sameeyo galmo dhaba waa la garanayaa furo kii dambe ay ka cadadbaxdo waa afar arrimood waa inuu ku dambe meheriyaa meher xalaala ah. maaha sino waa meher xalaala ah. galmo uu u sameeyo kadibna furo isagiina ay ka cadadbaxdo afartaa marxaladood marka ay marto ayay ninkii hore xalaalo noqon kara arrinta meesha ku jirtaa waxay tahay qofkani markuu gabadh guursaday lagu maamuusay loo xalaaleeyey sharcigiina uu la taayiray oo saddex dalqadood loo sameeyey gaadhiga hal taayiroo ugu jira iyo laba istabni ayaa lagu sameeyey waa ka digdigleeye wixii oo dhan ba wada banjariyey kurtimo iyo masaabiir buu jiray si wanaagsan umuu wadin qoyskii mas-uuliyadiisii buu ilaalin waayey mar buu furay markaasaa arinkii faraaxadii soo baxay mar labaad buu furay mar saddexaad buu furay waxaa lagu cuqubeeyey kolkaas hadduu doonayo inuu ku noqdo inay nin dambe soo aragto markaas waa dariiqad lagu ciqaabayo qofkanoo lagu dareensiinayo bal arintani mushkiladda ay leedahay ayaa lagu dareensiinaya arintaasi xanuunkeeda wuxuu ku dareemi karaa afadiisii kolkii hore u gooni lahayd markay nin labaad soo marto wareegaan dheer bacda lafi wadawraan marka jiradaa dheer ka soo wareegta kadib ayaad arki kartaa baa la yidhi intaasaa salka laga dhuftay marka tii daynu ka dulbooda maaha marka ninkani saddex buu furay dalqadiisa oridiisii saddex buu furay kolkuu saddex furay uu nin kala guursaday ninka kale dabcan si caadi u guursaday kiibaa furay intaanu la aqalgelin dambe waaba iska suuragal iyada laftigoodu inay kii hore doonaysayo intaanu kan dambe taabanin ay ka gaadhsiisay markuu meheriye ku gacansaydhay waaba laga yaaba inay kii hore niyada ku hayo kolkaasuu kii hore doonay inuu guursado nabigu weydiiyo masalada uu weydiiyo uhi ma mehersan karaa maya buui xataa yaduuqa alaakhiru iyo aakharu aakharu haddii la idhahdana waa ninka kale aakhiru haddii la idhaahdana waa kan dambe adigu awal baad hayde kan aakhirka ah kaa dambeeyey jeeroo uu cusaylada dhadhaniyo cusayladu waxa wey casalku dee mala buu ahaayo macnaha waa jimaaca iyo dareenkiisa unbaa nafsku ka warramaya maa daaqa alawal ka hore wixii ka dhadhamiye ama adigu macnihii aad kolkii hore kala kulantay galmo caadiya jeeroo ka dambena uu kala kulmo si caadiya jimaacu u dhaco maya marka dalaaqa saddexda ah iyo goorta gabadhu ay ku baa-inayse dalqaduhu dhammaanayaan xagga kitaabu dalaaq baynu ku gaari insha allah <clears throat> nikaaxan dan shuruudihiina waa inagaa sheegnay afartaa shardi ayaa lagama maarmaana meeshu waa inaanay naxla lahayn mid dambe waa inuu guursadaa naxlal waanu ahayn kaa dambe waa inuu u galmoodaa furaa ka cadad baxdaa waxaasoo dhan baa daba socda waaya sidaas sidaa arrinku noqday marka sirta meesha ku jirtana iyo xikmadana horay ayaynu usoo aragnay oo markii uu mashaqadii isagu sabab u noqday ayaa intan lagu cuqubeeyey weliba waxa culimada qaarkood aayaddaasay soo dariishanayaan laba boqol iyo soddon ee ilaahay uhi in danna an yuqiima xuduud allah shardiga lixaad ee lagu darayaa waxa weeyaan haddii ay ku qanacsan yihiin inay si fiican u wada noolaan karayaan laakiin haddii uu ka shakisan yahay ama ku qanacsan yahay kolleyba inay isku dhici doonaan haddana dee markaa sharcigii bay meel kaga dhacayaana waa inaanu soo ceshanin ilaa aayadda shardi ilaahay wuxuu ka dhigay hadday ku qanacsan inay maleeyaan hadday maleeyaan inay ilaahay xuduuddiisa oogi karayaan oo nidaamkii qoyska ay ilaalin karayaan shardigaasina waa shardi lixaad wey baabulkafaa waxaa kaloo jira dee gabadho had iyo jeer marka dalqadahaasi ay dhammaadaan in qofku uu warwareeg badan sameeyo kolba wadaadu u tago oo ka macrifada ule baabkan markuu waxba ka waayo mid kale uu ku wareego oo mid kale uu ku wareego dabeedna markay furmi weydo uu yaro dabciyo su-aashu su-aashu yaro xarifaya macnaha sidii xaqiiqada arintu ay ahayd buu ka yaro bedelaya waan cadhaystaa iyo kalarka i qabatay iyo way qasabtay iyo maan u jeedin iyo waxbuu akriyaya badan mar kasta oo su-aasha uu yaro bedelana jawaabtuna way bedelmaysa waxaa laga yaabaa qolyihii kolkii hore in waxba kuma hayno dee su-aashu si ay ahayd bay ku eegeen markuu laakiin hadhow uta bedelo ee uu mid kale u tago dee kii dambe waxbuu helayo ila waa kan bedelay oo su-aasha dee jawaabteedu way waafaqsan tahay mar su-aasha la bedelo jawaabtuna isbedelaysa marka cidda xaaraanta ku dhacaysa waa isaga un hadduu arinka xaqiiqadiisii qariyo waxa cidda xaaraanta ku dhacaysa waa isaga wey haddii arrinka xaqiiqadiisa uu sheego oo ammaanadii sharciga ahayd si wanaagsan uu gudbin waayo kii wadaadka ahaa ee masalada eegayna dembigu ka wadaadkaabuu saaran yahi marna dembigu wuxuu saaran yahi muftiga marna mustaftiga mar waa ka cilmiga weydiinaya marna waa ka cilmiga ka jawaabaya lidalik bay haboon tahay baabkan guurka waxa habboon ixtiyaadka in aada loo dadaalo ayaa haboono shubuhaadka iyo shukuugta laga ilaaliyo baabulkafaaca kufkiiba halkana lagu sheegaya kufkii ninku goormuu gabadha kufu noqon karaa gabadhu goormay ninka kufu noqon kartaa kufkaasi haddii la waayo oo qofka loo guuriyo qof aan kuf u ahayn maxaa dhacaya taasaynu halkan diintuse laakiin diinteenu maxay kuf u tixgelin macnaha goorma eh, qofkeebaa qofka kale u kuf noqon kara waaya taasuu markaa baabkan gelaya nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu kufkan ka warramay ereyga luqa ahaantiisa haddii la eego kufku de waa shay shay u dhigmo waa laba gayaan isku ah ama isu asaagah laba isu dhigmo almuslimuuna tatakaafau dimaauhum dadka muslimiintaa dhiigoodu uu isu dhigmaabuu arrintaasi xagga magtay taasi khusaysaa oo hadduu ninku nin dilo waa loo dili hadday gabadhu nin disho waa loo dili hadduu ninku gabadh dilo waa loo dili dadka muslimkaa dhiigoodu wuu isu dhigmaa taasi xaggaasay ku saabsanta laakiin ereyga luqa ahaan buu uga soo dariishaday kutubta fiqiga waxaad ku arkaysaa ama fuqahadii berigii hore ilaa shan shay ayay xusi jireen xagga diinta xagga xornimada xagga xirfadda iyo xagga hodantinimada iyo xagga nasabka oo labada qof aan isku diin ahayn ama mid macnaha midna uu wanaagsan yahay de saynu hore usoo marayni midna uu liito xagga diin ahaan isuma dhigmaan hadduu midi xor iyo midna addoony isuma dhigmaan xagga xirfadda hadduu midi shaqo xun hayo midna shaqo wanaagsan isuma dhigmaan qani iyo faqiir isuma dhigmaan labada aanay midna carab iyo midna cajam yahay isuma dhig maaha fuqahada saasa kutubtooda ku arkay baska sida rajaxo weynu ark marka intan hore waxa uu kaga hadlayaa shaykhulislaam buu soo naqilaya iqtidaau asiraad almustaqiim kitaabka uu leeyahay oo kaga hadlayo in carabta iyo fadligooda ah, waxyaabo uu kaga waramayo carabtu fadli way leedahay waxyaaba badan marka la eego laakiin haddana guurkan marka la eegayo kafaadiis waxa rasmiga ahee kufka loo eegayo aynu axaadiista gallo marka xadiis lahayo hadal kastoo nin yidhiba wuu iska soo ururaya imaamu malik raximah اllah saaxibu lmadhab wuxuu fadhihi jiray masaajidka rasuulka sala allahu alayhi wasalam halkaasuu waktigiisii muftiga wadanka ka ahaa madhabtana uu ku qorayay maqaalad buu markaa lahaa uu leeyahay kullu saaxibi qowlin yuraddu qowluhu aw yuqbal ilaa saaxibu hada alqabd qof kastaba hadalkiisa waana la qaadan karaa waana laga tegi karaa ilaa nebi maxamedka xabaashan ku jira mooyaane ee masaajidka halkan aynu joogno inagu dhow isaga hadalkiisa waa la wada qaadan waa qofka kaleyaha bashara ee hadalkiisa la wada qaadanayo hadalkiisu waxyahay laakiin aniga iyo ciddii iga soo hadhay buu leeya imaamku dee hadalka iyagu daliil maaha waana la qaadan karaa hadduu daliilka waafaqo waana laga tegi karaa saasuu leeya mid waliba imaamu shaafici laftiisu waxau leeya raximahullah hadalkaygu markuu daliilka khilaafo gidaarka iskaga dhuftoo daliilkun qaata buu shaafici baa yidhi waxbaha odhanine macnaa waa tarbiyad ay ummadda siinayeen shayga qadaasada leh ama muqadaska ah ee la tixgelinayaa ama siyaadada leh u sareeya waa daliilkee maaha shaksiga waa arrin ay isku khilaafsan yihin shiicada iyo sunnigu oo dadka muslimiinta ee sunniga ahay taasay qabaan ahlu sunna waljamaaca waxa awoodda u saraysaa waa naska qur-aan iyo xadiidka waa qowlka ilahay iyo qowlka rasuulka kaasuu ayuu imaamku madaxweynuhu hoos imanaya kaasuu goluhu hoos imanaya kaasuu caalimku hoos imanaya iyo imaamku nasku wuxuu yidhi ayuunbaa lagu wada intihoonaya laakiin iyagu waxa ay qabaan qadaasada waxa leh ama lagu intihoonaya lagu hakanaya imaamka qowlkiisa imaamka aayatullah hadalkiisa ayaa finally ugu dambaynta kaasaa lagu xisaabtamaya oo sawka naski nasku dee waa siduu ufasiro siduu ufasiro iyo siduu udhiga iyo siduu ufahmo naska lama wada fahmi karneebay kuleeyihi marka halkaasaa lagu kala waxaa miisaankan faraha badan aayatullaha u yeelay ee madaxweynaha dulmariye ee cid walba dulmariye dudbaha u dambeeya isagu ugu dhufanayo ayaa halkaas awoodda ugu macnaha isagaa ah qadaasada hufnaanta waxaana qowlkiisa waa siiba dee maaragtay masale aada isaga macruuf weya وعن ابن cمر رضي الله عنهma qاaل qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نbigu waxa uu yihi alcرب nimanka carab la idhaahdo bacduhum barkood akfaau bacdi barka kaley kuf u yihiin waalmawaali dadka cajamta ahina ee aan carabta ahaynna bacduhum barkood akfaau bacdin iyaga ayaa kuf isu ah ilaa xaaikan aw xajaana ilaa xaaikan mid dadkan dhartolaa mooyaane dhartole aw xajaanan ama mid toobinleah labadaas shaqadooda hooseyso oo kuwan kale iyaga qudhigooda way kasii hooseeyaan rawaahu xaakim wafii fii isnaadihi sanadkiisa waxaa dhex fadhiya raawin lam yusama raawi aan la magacaabin wastankarahu uu diiday abuu xaakim imaamka la odhan jiray walahu shaahid tiisa ah can mucaadi bni jabal lagaga warinayo bisanadin munqaic sabna isaguna dhexda ka go-an marka natiijada loo sameeyo walxadiidu daciifu jiddan xadiidku waa waxa uu gaaray heelaan lagu daliishan karayni wey ah. sidaasuu u dhigayo xadiidkani wuxuu sheeku usoo horreysiiyey inta badan caadigiisu wuxuu ahaa sheekh tartiibtii uu soo sheegay bilow xadiisba xadiidku kasoo xoog badan yahay inuu soo horreysiiyo laakiin wuu soo horraysiinayaa si kuwa dambe u buufiyaan oo hawada uga saaraan oo wuxuu e kaasaad akhriyaysaa adigoo kii eegayaad ku ka xoog badan ama nasakhaya ama la raacayo oo raajix ah ayaad xagga dambe ugu tegaysa kii hore iska iloweyey markaa kanaa nasakhay oo ka daba yimid marka kani wuxuu tilmaamaya daciifka ah carabtu bacduhum akfaau bacd barkoodba marka kale kufu ku yihiin iyagunbaa isgeya weyn mawaaliduna waa cajamtu dadkaan carabta ahayn bacduhum akfaau bacdi iyagaa iskaya weeye wixii cajamiina carabtuna iyadaa iskayda xaa'ig iyo xajaan ilaa kuwa xirfadoodu sidan u hoosayso mooyaane oo kuwa xirfadoodu ay hooseyso dee iyaguna way sii hoosayso xagga kufnimadooda way sii hoosayso iyagana saasuu tilmaamaya marka xaa'igu waa had iyo jeerka nasaajka la ihaado aladii yamshi fi siyaaq jamcuhu xaakam waa dadkan had iyo jeer warshadaha ka shaqeeye marada la falkinayo shaqada aada u rafta ahee adag ee marada ee sibaaqa lehee ee dunta la isku toltolayo lehee waxaana wey xay xajaamkuna waa kii toobinka ku shaqaynaye dee dhiiggaasi afkiisa ka agdhawaa ee shaqadaa iska yara hooseysa ku shaqaynaye kaasi isaguna dadkan kale wuu kasii shaqo hooseeya xadiiska marka saa la eego daciifsan laasu tilmaamay marka daahirkiisa la eego madaahibta qaarkoodna waabay qabsadeene wuxuu tilmaamayaa xagga abtirsiimada iyo xagga xirfadda labadaba in loo eegayo kufkii oo dadka kale abtirsiimo ahina see u kala sarreeyaan aanay isu geyn kuwa kala shaqo ahina aanay say ukala isu eegeynin iyaguna aanay say u kala shaqo liitaan isuma waaya sidaasaa markaa uu tilmaamay ka aynu imika arkayna isagu xagga sinaacadda uu sheegay xagga hodantinimadana madaahibta qaarkood way qabaan oo hadduu midutaasir yahay lacag badan haysa qofkii faqiirka ahaa inaana isgeyn oo gaab baa udhaxeeya bay leeyihin marka iyagu dhinacyada ka eegayaan waxa weeye waxa laga yaabaa labadaa qof xagga marka la diraaseeyo waaqica la eegay inaanay isla jaan qaadin kala dabaqad markay noqdaan kani waa qof laandheer uu isku tirinaya gafuurkaabu taagaya ama iyadii aba caynkaas kanina waa miskiin dhulkiisa ogol dabeetana dee amarkii aadan la kala qaadanayna gudhuu ku dambaynaysa reerkiiba saasuu ku burburaya war intuu burburi laha kala joogeen bay leeyihin dhan kale marka la eego qofkani waa qof mutacalim ahoo ufuqiisa sareeya dhul badan wax ka eegi karaya qofkana waa qof dee hooseeyo oo aan isla qabsan karaynin luqadii ay ku wada hadli lahaayeen ayaaba iska adagba wada joogoodii adkaanaya halkaas eeg mucaawiya ibnu abi sufyaan radia allahu canhuma ayaa markii uu madaxweynaha ahaa ayuu guursaday waxaa loo guuriyey waa tan madaxda had iyo jeer hadlaha iyo layskala doondoonto un moogta midgeela mid geella ii gashaybaa la iska jeceliya markaa inan yaroo reermiyo carbeed ayaa loo guuriyey isagiina waa madaxweynihii muslimiintaoo dee intaasoo qaaradood oo dunyadaaba xukumaya inantii dee fooq dheer baa la dejiyey shaqaalena waa loo qabtay ay guriga ilaaliso meelahaa shishe iyo yaryar oo meeshan lagu maaro roobe iyo dhar aada u jilicsan oo qaaliyah iyo mararka xafladaha oo durbaan yar la garaacay iyo wax nooca wixii madaxda ka yara ag dhawaan jiray ayaa meeshii ka soo baxay iyadu waxaasoo dhan uma muuqdaana jeelun bay ku jirtaa un leanna geelay raaci jirto arigay raaci jirto saxaraa aada u fog bay lugeyn jirtee masaafo dheer wuxuunay ka dhigan tahay in qof mujinta laga xidhay way tayn weydo shucuurkii hayay daraaddeed bay gabay bay tirisa dheer gabaygaa waxay leedahay walubsu cadaatin wataqara cayni axabu ilaya min lubsi shufuufi walaahi jilbaabkii weynaa qaraflaha ee naylog ahaa ee aan baadiyaha ku xidhan jiray ayaabaan ka jecelahay kan xariirta iminka lai geliyey wa aswaatu riyaaxi bikulli fajin axabu ilaya min naqri dufuufi dabaylihii bawdaha iyo saxraaga ayaabaan ka jecelahay ayaa ii dhaamayda durbaanka yara agteeda laygu maaweelinayo wa kalbun yandaxu uraaqa duuni axabu ilaya min qidin aluufi aygii ka ciyayay banaanada iyo saxraaga ayaaba aan ka jeclaabay tii bisadan yaran halkan agtayda macawla ka haysa ee meesha magaalada ku baran way sii wada waxay tihi cushigii yaraa ee aan ku noolaa fuulkaygii yaraa axabu ilaya min qasrin muniifi fooqan la dheereeyey buulkiibaaba ii dhaabaybayt way sii wado ilaa raashinkiibay ku dartay oo siday usoo araaranaysay bay dabeetana odaygii soo gaadhay <laughs> markaasa waxay tihi wakarqu min bani cami naxiisi axabu ilaya min cinjin caliisi wallaahi ku yaroo weydahoo reer baadihii ilmaadeerka aanu ahayna xoola wada raaci jirin ayaabaan ka jecelahay ninkan weyna jaafaajuglaha halkaasay ka tuurtay weliba ereyga cilji bay qaadatay ciljiguna wuxuu ahaa nimankan aan diintaba haysan haysanina aadka u adadkaaye shaqooyinka adag iyo loo diri jiray kumaalida iyo wallaahi maa radiyatnii xataa jacalatnii cirdan markii gabaygii ay dhegaystay mucaawiya ayaa wuxuu ihi mabay raalli noqonba ilaa ay cilgi iga dhigtay ma anigiiba ilaa nimankii nooca oo kale ii egeysiisay miyaa dabeedna uu iska furo u iska sii daayay inantii halkaasay dabaylaheedii iyo ku noqotay baadiyaheedii marka way dhacdaa in had iyo jeer fuqahadu arrinkan eegayaan laftiisu waa laga yaabaa in waaqica iyo naskan daciifka markay isu geeyeen bay wax ku bineeyeen wax ku bineeyeen ilaa badan baa la eegayaa wixii labada qofka kolka dambe foos burburu ka dhacaye madaxa isku dhufanaya isla degaya marka hore kala joogooda ayaa lagu dadaalaayo saasaa maarata halkaasi ka raaceen waxa asalku iyo waynu utegi doonaayo waayo bal nusuustan aan eegno marka wa can faadimata binti qaysi radia allaahu canha ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaala laha nebigu waxa uu ku yidhi faadima bintu qays inantaa reer quraysheed inkixi usaama usaame inanka laydhaa guurso rawaahu muslim imaam muslim baa soo saaray waa xadiid saxiixa wey muslimba soo saariya marka inanta ayaa laandheeraystay weye ama reer quraysheed ahayd haddana hala isu guuriye buu nebigu ninkaa aabbihii la xoreeyey inantaa qurayshu guuriye buu waa mid xadiidkaasi oo wixii horeynu soo sheegnay meeshuu ka saaraya xirfadii iyo nasabkiiba wa abi hurayraa radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxauu yidhi yaa bani bayaada waa reer bani bayaado waa qabiilo magacee ankixuu abaahind inankada abaahindi la idhaahdo u guuriya wankixuu ilayhi isagana ka guursada u guuriya hablihiina isagana waa ka guursan kartaan sidaasuu tilmaamay xadiidkanina kaa hore xagga nasabku ahaa ma og tahay kanina waa xaggii xirfadda wa kaana wuxuu ahaa ninkani xajaaman toobin lu toobinku ku shaqayn jiray rawaahu abu daawuud wاlxaakim bisanadin jayid sanad wanaagsanoo lagu daliishan karo labadan xadiisba waxay soo sheegeen kii hore wuxuu sheegay inuu ka kacya oo xagga nasabkana aan kufnimada loo eegeyn xagga xirfadana aan kufnimada loo eegeyn waayo usamat bnu zayd aabihii zayd ibnu xaaris wuxuu ahaa ninkuu nabigu xoreeyey calayhi salaatu wasalaam addoon buu ahaa waa la xoreeyey usaamana dee inankiisiibuu ahaa wuxuu aabihii yahay inbuu daaya marka ag xag abtirsiimo nebigu uma eegina inantan reer quraysheed ha loo guuriyin buui waa mid midda labaadna reer bani bayaada oo nimankan iyaguna carbeed ee aynu arki doonno iyagana tilmaantooda nin xirfadiisu ay tahay toobin leh oo toobinka ka shaqeeya ayuu i isagana u guuriya qofkan mar hadduu qofkii loo wanaagsan yahay u guuriya inantiisa inantiina u guuriya marka akhlaaqda iyo diinta un nin loo eegayo ayay labadan xadiidba sheegeen waayo labada xadiisba waa la daliishanaya kaa horena meesha ka saaraya usamat bnu sayd saasaynu u tilmaanay inantan reer faatima bintu qaysna waa qurayshiyad usaamana dee waxa uu ka mid ahaa raggii la xoreeyey carabaha ahaada xadiidka labaad isaguna waa sidaasoo kale xaggii xirfadda iyo mihnadda ayuu meesha ka saaray marka nusuusta la eegayaa waa kuwan aynu akrinayno haddaba midi waa labadan aayaddiina ilaahay waxa ui ina akramakum cinda allahi atqaakum ina akramakum wardadiiw ka idinku laandheeraysan baynu ku fasirayna inagu ka idinku sharaf badan ka idinku gobannimo iyo laandheero badani waxa weye ka taqwada leh ka taqwa lahunbaa tayo leh kaas baa ilaahay agtiisa wixii ilaahay agtiisa wanaagsan baa inaga agteennana wanaagsan markaynu nahay muminiin aayad kale ilaahay waxa ui suurat lmaa sideed iyo toban bal antum basharun miman khalaq bani aadam baa tihiin dee kuwii ilaahay abuuray una ah ee qaar malaaigii ma jiraan xadiid sugan oo kale nebigu waxau yihi laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin war nin carabihi ah, cajamta waxba ma dheera walaa licajamiyin calaa carabiy nin cajamta ahina carab waxba ma dheera kulluhum liaadam wa aadamin turaab reer aadam baatiin aadamna ciid buu ahaa maxay idinkaa isugu faaniba waxaa kaluu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid ku yidhi si gaara isagoo uga hadlaya arintan guurka idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu faankixuu waa aad markuu idin yimaado dadiyoo hablaha lihi qofaa ka raalitiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa oo diinna leh akhlaaqna leh markaasuu alla kacabsi leeyahay u guuriya inanta wailaa tafcaluuhu haddii aynaa sidaas samaynin takun fitnatun fi lard dhulka balaayaa ka dhici dhulka balaaya ka dhici wa fasaadun kabiirun iyo foolxumo weyn sinadaa badan qofkii aad guurka u diiday sinuuba ku dhici karaaba ilahay baa ku cuqubayn karaba marka haddaad diidaan waddada saxda waad ku khaladaa furmi haddaad guurka joojisaan sinadaa badan iyo cudurada iyo fasaadka iyo awlaadda aan aabbaha lahayn taasuu nebigu dhigay calayhi salaatu marka labada arrimoodee loo eegayo waa diinta iyo akhlaaqda xataa baasha adduunku waa iska soo raacba oo waa ti aynu arkayno inaanu nabigu u guuriyeyo muxuu ugu guuriye dee adduun ahaa goobuu guntanaade goobuu guntanaado qur-aanna meher buu uga dhigay wuu faramadhnaa shaksiyadaasunbuu nebigu eegay miisaankeeda iyo aqoonteeda iyo inantan inuu hanan karo saasumaa loo eegaya dumarkana qaarkood baa soomaalidu marka ay guursadaan unbaaba xoolo u bataano waxay dhahaan maasha allah waa raasweyntani marka inay raasweynba ku noqotaan suuragale ehm, wakaas qur-aankuna de waaba dhiirigelinayaayo ilaahay wuxuu hi in yakunuu fuqaraa yugnihim allahu min fadli labada isguursada isu guuriya haddaanay waxba haysanina ilaahay albaabkiisa fadligu u furi doonaa waabuu bushaareeye ilaahay alaaatun xaqun cala allahi cawnuhum xadiis nebigu wuxuu ku yihi saddex ilaahay wuxuu isku waajibiyey inuu u gargaaro waxaa ka mid ahaa annaakix yuriidu alcafaaf qof guursanayo oo doonaya inuu sina ka dhowrsoonaado mar hadduu hadafkaa u galay ilaahaybaa u gurmanaya almuhim waxaynu uga soconaa dhaqaalaha inaan waxba shardi aanu sii ahayn haddii labada qof iskala raaliyiin marka labadaa xadiid sidaasay tilmaameen baabkaa hore meesha wuu ka baxay dadku markaa gidaarada adag ee dhex yaalla inay jebiyaan oy soo yaryareeyaan weeyi waxa aynu arkayna faraha badan isdabahaya reer hebel ma geyno iyo way gayaan iyo kada wa kada qaala shaykhu islaam walaa yasixu liaxadin an yunkixa muwaliyatahu raafidiya walaa man yatruku salaata wamataa zawajuuhu calaa anahu suniyun yusallii uma baana bikhilaafihi fainahum yafsakuuna nikaaxa halkaasuu sheekuna u saaray oo wuxuu ihi ninkii haddii uu bidci yahay diin qalloocan haysta ama ay shiicigaas oo kale shiicad ay raasidad wey inantii loo guurin maayo haddii iyadoon isk iyo kii taarikusalaadka hadi haddii inantii loo guuriyo oo noocaa loo muuseeyana fasakhaad bay xaq u leedahay o bal soomaalidii ka war waaya nawu iska tukan haddii laynaa taarikusalaadnimaa wax lagu diiday ar waysadaysiiya bu odhan <laughs> waysadaysiiya marka dambe wuxuu doonu yeeli waaya halkaasaynu markaa aragnay kufkii sidaasu ku dhib yaryahay haddii laakiin taa hore xadiiskaas sheegay iyo fuqahada qaarkoodta ay sheegeen iyo la galo dee albaabkii soomaali kii soomaalidaaba loo sii sameeyey wax lagu sii giijiyey abwaasheeda oo nihaaye lahayn marka dabana waa la isqabsanaya m annagaa idinka shariifsanaya annagaa idinka isqabsana dee annagadii aaba sii bilaabmaysa annagadii waxaa abshirtay xadiiskaas diin iyo akhlaaq waa arrin muhiima wey qofku hadduu diin iyo akhlaaq leeyahay ogobay ixtiraam kii ilaahay buu hayaa qofka ilaahay ixtiraamay ummaddana uu ixtiraamaya akhlaaq marka laleeyahay kolkeeda horeba inantu si wanaagsan u wadaya oo sodahdu wadaya oo sodagu wadaya oo xididku wadaya oo xigtadu wadaya oo ummaddu la noolaanaya oo iyadu u dulqaadanaya waa qof saabira wey oo sabraya mar hadduu diin iyo akhlaaq leeyahy duunyana wuu hayaaba leanna dadkiiba iminka waxay daydayayaan dunyada sisay qof diin iyo akhlaaq leh soo maaha mid waliba wuxuu leeyahy kii qasnad haystaaba ama buugtiisa wax lagu qorayo waarigaan waxay igagu dhiibtaayeen wax siiyaayo diin iyo akhlaaq leh waaba kaa shuruurada ta imika lalaayahayba wey kolka xoolamale e hadduu diin iyo akhlaaq leeyahay xilaha lagu aamino xoolii wuu sitaaye laakiin hadduu yahay kaasweyne dawdara intuu khamri ku soo iyadana indhaa ka ridi <laughs> waa xaqiiqo jirta wey baab alkhiyaar baabkii khiyaarka wey kane khiyaarku waxa weeyaan qofkii marka loo guuriyo qof aan kuf u ahayn ama ceeri ku timaado ama shuruurihii qaarkood laga baxo guurka ikhtiyaar buu leeyahay inuu fasakhdaabuu ikhtiyaar leeyahay inay yadii fasakhataaba ikhtiyaar leedahay khiyaarku waa kaa oo sidii beecu khiyaaru lahaa dee halkanina goorta uu khiyaar yeelan karaa qofku waxa weeye xaalado kooban ayuu khiyaar yeelan karaa xaggii guurka laftiisu dee khiyaar baa geli karaa qofkii qof aan kufu ahayn marka loo guuriyo dee khiyaar buu leeyahay waaya wasabab wallahu aclam fi luzuumi nikaax marka waataynu lahayn wuxuu leeyahy guurku shuruud nufuud wa shuruud asixa wa shuruud luzuum shuruud luzuum waa shardi go-aaniya guurka oo saldhiga oo daa'im ka dhiga shardigaa intaan la haynin fiihi lkhiyaar khiyaar baa jira masalan meherkii oo ansaxay ayaa haddana go-aan aan gaadhin haddii naftii loo guuriyo qof aan kufu ahayn guurku wuu ansaxaya laakiin shardi baa dhiman a gebagebo la yidhaahdo shardu lusuub oo ku xidhan ciddii ikhtiyaar ku xidhan ama inantii ha ahaate ama weligeedii marka haddii weligeedii uu yidhaahdo may anigu arrintaa ma ogoli caqadkii sugmi maayo marka hore haba ansaxe baatil waa fasakh baa jiraya haddii inantii ay diidda fasak baa jiraya marka kiibaa weli gebagebe gaarin weeye ikhtiyaar saasuu ka dhigan yahay ikhtiyaar wacan caaishata radia allaahu canha qaalat caashi waxay tidhi khuyirat waxaa la doorgeliyey bariiratu inanta bariiro la idhaahdo calaa zawjihaa ninkeedii baa la doorgeliyoo layidhi haddaad doonto waad ka fasakan kartaa goorma xiina cataqat markii ay xorowday labaduba adoomay ahaan ay xorowday ayuu nebigu yii waad ka fasakhan kartaa walimuslimin canha radia allahu canha ana zawjaha kaana cabdan ninkeedu addoon buu ahaa wa fii riwaayatin canha kaana xoran xor buu ahaa waalwalu ahbatu ka hore ee addoonka ku sheegay baa sugan ee kan xorta ku sheegaya iska dhaaf wasaxa can ibni cabaasin radia allahu canhuma cinda albukhaari ibnu cabaas waxaa ka ansaxay bukhaari agtiisa annahu kaana cabdan addoon buu ahaa markaasuu iyadii ikhtiyaar siiyey waxa weeyaan waxyaabaha lagu fasakdo waxaa ka mid a ah in masalan masaariiftii qofku uu waayo taa fuqahadu intooda badani way sheegaan oo biilkiibuu ninkii waayey gabadha uu siinayay xaq bay u leedahay inay sabirto waana sida wanaagsan siday asxaabtii dumarkii saxaabiyaadkaha ugu safri jireen asxaabtii fuqarada ahaa waxbaa kala fasakdayba may jiri jirin berigaa ta xaq bay u leedahay hadday safri kari weydana inay tidhaahdo isiidaa ama qaadiga u ashkatooto weeye hadday gaajada xamili weydo gawska aan ka wada cadhnayyaan dee la soo lignaan oon iska adkaysanamay xejin kari weyde dee bakti sharcigu odhan maayo bal wax kale iska daayo dumarkii nebiga ayaa markii ay nebiga kusoo buuqeen ay yidhahdeen masaariifkeen dee masaariif ayaa la doonaya isaguna waxba muhaynab maxamed caleyhi salaatu wasalaam shiq bay ku yaro noqotay oo xaq bay dee u leyin inay weydiiyaan ila waa saygoodii nebiba ha ahaadee kolkii isagiina waxba waaye inay isku yar ayay hadalkii yaro batay inaanan idiin soo gelin baaba intaa dhaar iga tahay bu bil buuba ka dhaartay oo meel yaroo sooqu iska fulu ku qalaaweeyey ilaahay baa arrinkii ka hadlay subxaana arrinku xuseynaya rasuulkiiba madee eh. iyo qoysaskiisii daahirka ah suuratlaxsaabka akri arrintaa wakti badan ku qaadan mayna halkaasoo tafsiirkeeda ka haddii adduunyada doonaysaan baa la yidhi iyo biil badan iyo dee qaninimo iyo waxaa u yeer dumarka fatacaalayna umatickuna wausarixkuna saraaxan jabiila adduun baan idi siinayaa mutcan idi siinayaa dee laakiin iga anbabaxa sidaas u dheh haddaa ilaahay iyo rasuulkii aakhiro doonaysaanna dee nebiga ku egaada maca isagoo faramarnaantiisa dumarkii usoo bandhigay aayaddu sidee sheegtay waxay idhaahdeen waanu tanaasulayo xaqayagii waanu ka tanaasulayo ilaahay iyo rasuulka aan waxba haynin iyo aakhiraan u dooranay bay idhahdeen waa kii caasho ka bilaabay maxaad adigu dooran markaasay tii dee saasaan doortay adduunya iska dhiga habeenna ha la qado habeenna ha la helo waayo halkaa aad adigu iska dhigtay bahashaanu anaguna iska dhigna waanu ku soo gaadhna wey markii hore waanu kaayar hadhamayna waxay tihi bal haddana kuwa kale waxa aan doortay waxbaha u sheegin bay ah. dumarku had iyo jeer markay dangalooyin isku yihiin si unbay isugu yarshidayaan tijaabada sidooda uga qaad bay tihi anigu waxaan doortay waxbaha u sheegin maya anigo ma ihi buui iyadoo mucalimulbashar aan hayba ilaahay soo dirae wixii wanaagsan qarin maayo waxaad dooratay waan u sheegayaa sidii bay ku wada doorteen marka anigu almuhim waxaynu uga jeednaa ruuxa dumari gar u leedahay inay wixii maaragtay masaarifteedii xaqeedii hesho hadday ku sabri weydo taa xaql baabunafaqaynu ku gaari insha allah ta labaad ee xaq u leedaha waxa weeyaan haddii labada qof addoommo ahaayeen oo midkood xoroobo kaa xoroobay inuu fasakhaad qaato xaq buu leeyahy oo idhaahdo walaalow de adiguna weli waad sii xidhan aniguna xor baan ahayoo suuqaan mari karaya dee isii dah marka hadduu sii dayn waayana dee waaba toosba qaadigaa u fasakhaya ninkiina uu ka fasaha qaadanay gabadha marka bariire iyo ninkeedoo mugiid la odhan jiray addoomma isla ahaayeen bariira waa tii caashi xoraysay intay soo iibsatay xoraysay kolkaasaa markii ay xorowday ayuu dabeedna nebigu ikhtiyaar siiyey oo wuxuu hi ninkan addoonkaa miyaad iskala joogi mise dee waa dhaqaajin maya waan dhaqaajinayaa sidii baa dabeetana ay ku kala tegeen ninkuna aad buu u jeclaa mugiid la odhan jiray wuu dabagalay isagoo ilmaynaya isagoo inantaa jacaylka u qaba ilmaynaya iyaduna ay ka sii socoto ilaa sharcigaa u fasaxaye ayaa ay ka socoto markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa alaa tacjabuuna min xubbi mugiifin libariira war miyaydaan ninkaa la yaabaynin jacaylka inantaa u qaba liana alxubba cadaab wey kalgacalku waa cadaab weeye aba ninkaa la yaaba waa kaa ninkii weynaa ilmeeye markaa dee nebigu gacantaan waxba ugu haynina waaba usoo celin lahaaye waxbaanu gacanta ugu haynoo de inantiiba xaqay lahayd qaadatay xadiidku axkaam badan buu leeyahay laakiin imika tay naga khusaynaysaa beecana waynu ku marnay waa masaladaa imika aynaan haynin addoommaha ah addoontu markay xorowda way iska tegi karaysa taasaa marka halkan uu ku sheegay markaa wixii axkaamahe la xidhiidhaana dee waa halkaa wey aynu sheegnay wey marka kufnimadu xagga xuriyadda waa loo egaya waa arrin iyadu dee ku-xisaabtankeeda laho qofna qofku u shaqaynaya addoon uu ku egya dee qofna waa qof tasarufkiisa leh marka labadaas qeys lama jaan qaadi karayaan in dadka la xoreeya qiimahay leedahay kitaab cidqi eh, baynu ku arka insha allah oo waa kii maaragtay axaadiista ku dhiirigeliyay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa halkan aynu ku xusaynaa qofka muftiga ah waxa la gudban ka fatwada weydiinaya markuu soo bandhigo sida ugu quruxda badan in u caddeeyo ikhtiyaarkiisana uu u daayo leannahu nebigu inantan waxba muu dirqiina wuu iskaga hadhay wa can iddaxaak ibnu fayruuz addaylami can abiihi radia allahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah saxaabigaasi wuxuu yihi fayruuz laydhaah nebiga waxaan ku idhi innii aslamtu waan soo islaamay wa taxtii ukhtaani laba habloodoo walaalaana dee waan qabaa wa taxtii ukhtaani xilahayga wey tactigu iyo cismada iyo xilahaygiina waxa ku isugu yimi oo xila ii ah uktaani laba habloodoo walaalaa ayaan wada qabaa ilan jaahiliyaddu dhan walba uridiy fa qaala rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalam nabigu waxa uu ku yidhi dalliq waxaad iska furtaa ayatahumaa tooda shita aada doonto labada taad doonaysa fur taad doonaysa ha kuu joogtee macnaha furiinka taadla doonaysa iska fur ayatahumaa toodii shita aada doonto iska fur taa doontana hayso kala dooro un wey xadiidku sidaasuu tilmaamayo waxa uu xusayaa wixii sharcigu uu xaaraantinimeeyey in la isu geeyo hadduu qofku isagoo wata soo islaamo waa lagu kala kaxay ilahay baa wuxuui waan tajmacuu bayna alkhsayni ilaa maa qad salaf laba hablood inaad guur ku kulmisaan waa xaaraan wixii horumaray mooyaane wixii horu maray marka laleeyahay macnaheedu kuwii horu maray daysta maaha oo dee xadiiskanaa fasiraya wixii horu maray ee tegey ee sidaa caruur ku dhaldhalay warkeedu uu dhammaaday berigii hore laakiin wixii iminka sidan islaamku uu kusoo soo waa la kala dhaqaasinaya ah, saasoo kale un baynu ku arki doonaa kuwa dambena marka halkaa waxaa laga fahmayaa laba dumara ila dumarkii guurkoodu xaraamta yahay baynu maraynay laba dumara adigoo mid qaba walaasheed waa xaraam gabadh iyo walaasheed inaan la kulmin karin waana masalo culimadu ay isla waafaqsan yihiin oo aan la isku khilaafsanayn ninka fayrus la idhahda wuu soo islaamay labadaa habloodna wuu qabay nebigu markaasuu hi mid iska fur weliba kala dooradaale dee eddadii iyo habaryartiina kuwanun bay lamid yihiin wuxuu xadiidku inoo tilmaamayaa sidaynu xagga dambe ku arki doono in la iska daynayo waxba la burinaynin guurka gaalada oo uu iska ictiraafsan yahay sharcigu gaaladu berigaa hore siday isku mehersadon markay soo islaamaan in la daayo oo waynu arki doonaa nin toban ku soo islaamay uu yihi afaruun ka dooro dib looguma cusboonaysinina waa la iska daayey qur-aankuna waxaa buu leeyahay imra'ata fircawn iyo wamra'atuhu xamaalata alxatab oo abilahada ah. xaaskii fircoon iyo xaaskii abilahad baa la qur-aanku wuxuu ictiraafay inuu xaas yahay kaas inay xaas u tahay marka macnaheedu waxa weeyaan dee baa la iskaga daynayaa wey oo waxba la faaqidi maayo la odhan maayo haloo jadiidiye guurka iyo waa masale aynu ka faaidaysanayno laakiin halkan siduu usoo dhigay waxa weeyaan dumarkii baynu ku dhex jirnay guurkoodu xaraamta yahay in aan gabadh iyo walaasheed la kulminayn isagoo kulmiye hadduu soo islaamana in miduu la soo harayo waxba loo qori tuuri maayo isagaa kala dooranaya wallahu subxaanahu watacaala aclam